soo baratamahaya shayطaan iyo malag ayb faqaala almalaku malagu wuxuu odhanayaa ikhtim bikhayr khayr ku gunaano hadalkaada yacnii sheekadaada iyo hasaawahaada iyo hadalkaada u dambaysay khayr wardi ku seexo dikri ilahay ku seexo wa qaala ashaydaanu shaydaankuna wuxuu odhanhayaa ikhtim bisharin shar ku khatib adoo caraatamhaya ama caytamhaya ama islaamka xamanhaya oo lagu kar la'yahay ku seexo waa laba kala baab ayb fain xamid allaha hadduu ilaahay ku mahadiyo ruuxu muslimkaa oo wadakarahu rabbi uu xuso itaradahu malagii baa caydhanaya shaydaanki shaydaankii meesha laga saarahaya adaana u kaalmeeyey maxaa yeele adigu ilahay baad xusay subxaana wa tacaala waad mahadisay waadna xusuusatay itaradahu baana ii qoran laakiin tarada almalaku shaydaan baa bacdu nusakh ku qoran sida khaasatan nasaa agtiisa fii camal yowm waleyla tarada almalaku ashayaan waa isku mid un aطradahu baa idin qorbasa sheekhu wuxuu leeyahay kada fi اlaslayn wa fii riwaayat النasaa'i fii camal yowm wاleyla almarfuuca طarada almalaku ashayطaan idan almuhim waxaa weeyaan aطradahu almalaku malagii baa caydhnaya shaydaankii damiirkun baad u celinaysaa shaydaankii faacilka facilka aطradana waxaa weeyaan wuxuu noqon hayaa malagiibu noqon haya wa baata wuu baryahayaa ruuxu muslimkaha yakla'hu asagoo ilaalinaya malagaasaa ku ilaalinaya waardiye kaa haya yakla'hu ee yaxfidu wa yaxrusu qul man yakla'ukum biاlleyli wاnnahaar fii suurati alambiya marka kala'adu waa xifdi wey ayb faida istayqada hadduu ruuxu baraarugo oo uu tooso ibtadaru haddana waxaa kala boobi oo u kala baratami malakun wa shayطaan faqaalaa waxay odhanhayaan milahu hadalkii hore oo kale ku furfura khayr hadalka khayr ku bilow alxamdu lilahi aladii axyaana bacda ma amaatana wa ilayhi nushuur khayr baad ku bilowday ayb ama shar baad hadalka ku bilowdayba saa u kacay waxaad ku afuratay oo ku aftaxday balaayo wax la garan waayo fain dakara allaha rabbi hadduu xuso waqaala oo uu yidhaha ruuxu muslimka alxamdu lilaahi aladii radda ilaya nafsii allaha waxaa mahad iska leh radda ii soo celiyey ilaya xaggayga nafsiga naftayda isoo nooleeyay bacda mowtiha intay dhamata kadib walam yamutha aan dilin nafta yumitha aan dilin fii manaamiha hurdadeeda aan nafta kaga qaadin ilaahaygii aanay oofsanin ee soo nooleeyey nafta ii soo ceshay allahaasaa maad iska leh hadduu yidhaahdo alxamdu lilaahi ilaahay baa maadla allaha yumsiku asamaawaati dhulka cirarka haya iyo waalarda dhulka haya bimacnaa yumsik curuud waxay le hunaa fii macal waxay lamid tahay yamnac ilaahay ya yumsiku samaawaat samada u diidan ee ka reebahaya iyo waalarda dhulkaba ka reebahaya an tazuulaa inay zuulaan oy dumaan oo meesha ka baxaan lanna alimsaak hunaa huwa almanc bay u badan yihiin mufasiriintu waana isku macnuu wey ilaahayga hayee u diidan dhulka iyo cirku inay soo dumaan ilahaasaa maad leh walain zaalataa hadday zuuli lahaayeenoo dhulkuiyo cirku dumi lahaayeen meeshana ka dhaqaaqi lahaayeen in amsakahumaa yani ma amsakahuma intuu naafiyo wey ma xajiyeen mana u diideen dhicitaanka iyo dubitaanka min axadin axadna min bacdi ilaahay sukadii subxana wa ilahay dabadii haddii ilaahay subxaana wa tacaala uusan xajinaynin xaggana uusan reebaynin cid hor istaagi karta cer soo dibay dhul dhaqaaqay ma jiraan idan minta hore waa zaa'ida litaakiid nafyi in amsakuma intaa naafiyada macnaheeday xoojinaysaa waa meelo badan baa lagu ziyaadiya ama ta iyadu waa ibtidaa'iya min bacdi ilaahay e, e, e, sukadi inahu ilaahay subxaanahu wa tacaala kaana wuxuu ahaaday yahayna xaliiman mid dulqaad badan hafuuran dhaafid badan maxaa yeelay aayaddu suuratu faatir waxaa ka horreeya shirki baa laga soo sheekeynaya sibaaqadii hore shirki baa laga soo sheekeynaya kadibna shirki iyo xumaantiisaa ka dambaysa iday marka ilaahay dulqaadkiisa waxaa ka mid a ah, idinkoo ku kufrinhaya oo shirkigii dhexba talaqsanhaya oo wax qaribahaya buu iskaga dulqaata oo dhulka idinka haya oo cirka haya ayb idan marka ilahay subaa xilmigiisa ayaa keenhaya waxaaso dhanba alxamdu lilaahi ilaahay baa mahadsan aladii ilaahayga subxaana wa tacaala yumsiku samaa samada u diidanee ka haya an taqaca inay kusoo dunto cala ardi dhulka kusoo dhacdo ilaa biidni idinkiisa mooye xilli baa la gaari doonaa iyadoo dhan ba wayowma tashaqaqu samaa ay ka dhici doonto oo waxoo dhan ba la kaadiri doono ayib alam tara ana allaha sakhra lakum ma fi lardi ma fi اlardi wاlfulka tajri fi اlbaxri biamri wayumsiku الsama an taqa ala ardi surat اlxaj inayd baan u malaynaya wana soo wada sheekh ila tahay tarqiimkeeda aayadihiibu isku ururiyey jaabir wuxuu ku yidhi ilaahayga yumsik ka haya asamaa cirka ka haya an taqaca cala ardi ilaa biidnih ilaa qowlihi ra'uuf raxiim way iskeenaysaa meesha hore waxaa la soo yidhi innahu kaana xaliiman hafuuran haddana waxaa la yidhi ra'uufun raxiim ayib waxay ku wareegaysaa naxariis iyo xilmi iyo sabri ilaahay raafadiisa raxmaddiisa ayuu u kaayahaya ummadan oo dhanba haddii laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadkiisa kale uu aaaartooda ku dhaqaaqo waxaa weeyaan adduunka ma joogeen maa taraka calaa dahriha min daaba maa taraka calaa dahriha min daaba ayb sidii wadaadkii intii lagu qabsaday sac isagu qoolis oo ulaha guriga ugu xidhnaa bay afar tuug u tashadeen sac meesha ugu dhashay oo qoolisaa weliba balka u gedi jiro oo carruurtana ugu cadaysan jiray shaah iyo yaabiska u koo saaran jiray iyo afar tuug u tashadeen habeenkii bay furteen suuqay geeyeen buu doondoonay sacii oo suuqa sayadda taagan buu tegey waa la isqabsaday wax maqraasaas ugu waayo le sac qoolisoo meel iskaga xidhan dadku arag bay ahaayeen laakiin afartan tuug labana sica inay leeyihiin bay sheegteen labana waa uga maqhraati ay ugu leeyihiin saaxibulyadna waa waa calaamo xoog badan wey ninka markaa gacanta neefka ku hayana waa calaamo daahir oo xoog badan markii qaadigii loo geeyey laga xukumay wadaadku isku wuxuu ari ilaahay maas hadloo buuri ilaahay muu buuri oo sacan waa saci hebel ilaa afartan toog hala qabto ilahay dulqaadkiisa nin kasta meel buu la sughaya ayib ilahay markaa hadli maayo oad kordhihi maayo hebel baa saxan hebel baana khaldan laakiin nidaam buu ilahay subxana wa tacala soo dejiyey daalimna meel baa lala sughaya in allaha la yumli liلظaalimi faإida akhadahu lam yuflithu wakadalika ahdu rabbika ida akhada اqura wa hiya ayib fain maata hadduu ruuxu geeriyoodo maata shahiidan habeenka ataa u wardiday hadaad dhimato maata shahiidan wain qaama hadduu istaago oo fa salla uu tukan salatu leyl iyo tahajud sallaa wuxuu tukan fii fadaa'ila maca fadaa'il adoo shaqaystay oo ajri badan laguu qoray ba haddana sii tukanaysaa ضaciifu اlisnaadi mawquufa fiihi cancanatu abi الzubayr wa ru'ya marfuucan sheekhu waa daciifiya xadiidka laakiin waxay u badan yihiin wadaaduhu inu xadidku xasan yahay ama saxiix yahay laakiin cancada uu sheekhu sheegay waa qaa'ima qaa'ima wey lanna meelu abu zubayr ku caddeeyey eh, taxdiid ama samaac maanan helin ayb wadaadda waxay leeyihin canaanta waa zuur laska cafinhaya lann waa ardaygii khaaska ee jaabir muslimna waa saasuu ku maraa isagoon xadiana dhin buu muslim ku maraa waxtaja bihi asxaabu saxiix baa lagu leeyahy marka meelo badan ba laskaga soo baxaayo qaacidadu laha mustanayaad likulli qaacida laha mustanayaad qaacido kasta qawaaciddu waa aqlabiya badankood Mhm. socon mayso abu khayr sax kama jiraan imaa inaad abuzubayr cancanadiisa aqbasho iyo imaa inaad radido wax u dhexeeya ma jiraan hal madhab baa u dhexeeyo riwaayat leyt ibnu sacad almisri alfahmi can abi zubayr waa maqbuula lanno leyt ba wuxuu le anuu abuzubayr markaan u tegey waxaan kurik ha yeeli eh, maayo jaabir baa ii sheegay ha yeeli maayo tus kitaabkaada ii yeedhi samictu iyo xaditana waxaa tirada basan kaa warinaya can iyo wa qaala jaabir kaa dhegaysan maayo saa darteed xataa ibn xasama masaladan ku adag aqbalaa riwaayat alleyt ibnu sacd can abi zubayr can jaabir dhaqankaa in la maro war lagal wadadaa waxay leeyihiin in lafdiga can uun wax lagu cileeyahay wax jiraa maaha salafkuna maysan aqooni waa madhab almutaakhiriin gadaal buu ka yimid niman baa halkaa taagan waxaa la eegahayaa ardayga inuu sheekhu soo gaadhay wax cileya nakaarana meesha aysan ka muuqanin waxana uu ka maqlay sheikhiisa ardaygu laakiin cancanaa ku jirta hawlaha waxay dhahaan madhab mutaakhiriin waxaana kama jira niman baa halkaa u odhanaya marka buuq badan baa meesha ku jira adugu ka soco daciifulisnaadi ku dax baab yadacu yadahu taxta khadihi wuxuu baab yahay ruux wuxuu dhigahayaa gacantiisa dhabankiisa hoostiisa markaad seexanayso gacanta halkaasaad gashanaysa dhabankaad saaraysa si fiican barkin kastaadu qabtay meesha saartaa la rabaa xadaanaa qabiisata bnu cuqba aniga qabiisata bnu cutba ii qoray ma aqaano wuxuu leeyahay qabiisata bnu cuqba wey waa ardaygii sufyaan ahawri caankala taqaane qaala xadaanaa sufyaan athawri can abi isxaaq asabiic can ilbaraa ibni caajibin qaala kaana anabiyu nabiga ilaahay wuxuu ahaa idaa araada markuu damcoo doono an yanaama inuu sexdo u jibsado wadaca yadahu gacantiisa wuxuu dhigi jiray taxta khadihi alaymani dhabankiisa midig buu hoos dhigi jiray gacanta wayaquul wuxuuna odhan jiray ku wardiyi jiray allaahuma qinii cadaabaka ilaahu iga ilaali cadaabkaada qinii cadaabak ficilka lafiifka manfuruqa ah fadana ka jiran yadana ka jiran marka un amar laga dhighayo ama duca laga dhighayo wa ka so hal xaraf baa ka hadhi hal xaraf baa ka soo hadhahay waa nuun alwiqaaya bas qaaf bas ficilkii qaafkaa ka jooga ficilka dhannaa ee waqa ahaa waxaa ka jooga qaafkaa keliya wacaa iyo waqaa iyo ficilku hadduu fadana ka jiran yahay laamtana ka jira lafiif mafruuqa loo yaqaano soo maahay idan lafiifka mafruuqa marka amar laga keenay hal xaraf baa ka hadhi li iyo qi iyo ciibaad dhihi ra'aa oo kale maxaa dhihi ri baad la soo istaagi marka saas wey nuuntuna nuun wiqaaya ficilkay kasrada ka yeelanaysa allaahuma qini allow iga ilaali cadaabaka cadaabkaad rabbi iga dhowr yowma maalin tabcasu aad soo saari doonto cibaadaka addoommahada wakaynu soo marray yowma tajmacu cibaadak tajmacu ama dheh ama tabcau dheh almuhim nabigu wuxuu ku ducaysa markaa uu seexanayo ilaahay cadaabkaada iga dhowr maalinkaad addoommaha soo bixin doonto ila waa lasku imaanay yowma yaquumu naasu lirabbi alcaalamiin ayib xashri baa dhici maxaa yeelay nabigu wuxuu ku xusuusinaya hadda markaad seexanayso waxaad matashaa adoo geeriyoo dhintay naftu kaa baxday hadhow markaad soo toostood soo baraarugin waxaad matashaa adoo lagu soo bixiyo rabbi subxaanahu wa tacala lagu hor keenay qiyaamki ayib bacdii nushuur ducadaa marka duca wanaagsan wey saddex goor buu ku celin jiray bacd riwaayaat baa tilmaamaya xufaad xaafid xajar ee keyrkii way sugaan sheekh albanina waa daciifiyaa wuxuu leey hal mar baa kugu filan allahuma qini ama rabbi qini cadaabaka yoma tabcasu cibaadada kal mar dheh bacdu riwaadna waxay leeyn saddex goor ku celi xadaثna malik bn ismaaciil qaala xadaثna israa'iil ibn abi yunis israail bn yunis baan rabaa can abi isxaaq asabici awogii wax ka warinaya can ilbara ibni caazibin can nabiy milah xadiidkaadoo kale un wey yani sufyaan athawri waxaa mutaabaceeyey israa'iil israa'iil baasna xadiidku ka qaadanaya abi isxaaq intaan buu rabaa bukhaari inuu soo kuu sheego baab xadaanaa abu nucaym yani baab minhu yani min aladkaar min alaadaab xadaanaa abu nucaym alfadl ibnu dukayn qaala xadaanaa sufyaan athawri can caطaa ibnu saa'ib can abihi abihi saa'ib ibni maalik can cabdilaahi bni camrin can inabiyi qaal khulataani aw khallataani laba calaamadood laba arimood laa yuxsiihimaa ma ilaaliyo ma koobo rajulun muslim ruux muslimi ilaa hadduu meel saara labada calaamadood dakhala janna jannadu gala laba arimood ninkii ka adkaadoo laazima oo suga jannadu gelhayaa khulataan ay khaslataan bay macnaa khallatan waxaa tidhahdaba ayib wahumaa labada calaamadoo yasiirun wax fudud wey axdhi badanba ma ah waman yacmal cidda ku dhaqmaysa bihimaa labada arimoodna qaliilun waa yar tahay waa laba arrimoodoo aada u khayr badan oo rixii daa'ima uu janno ku gelahayo laakiin ummadda ku dhaqmaysaa waa yar tahay qiila waxaa layi wamaa humaa yaa rasuula allah rasuulka ilaahay oo arrintaan aad ammaantay xaggana saa u yar maxay tahay qaala wuxuu nabigu yukabbiru axadukum midkiin wuxuu ilaahay weynayn fii duburi kulli salaatin cashraa markaad salaad kasta tukato tobanka hor allaahu akbar allahu akbar ilahay weynay subxaana wa tacaala ويحmd caشhرa tobanna ilaahay buu ku mahadin alxamdu lilah wayusabixu caشhرa tobanna ilaahay buu naزihu ceebta ku hufi subxaan الlah fadalika hamsuuna wa mia calى اlisaan middaa ayadana wuxuu i waa boqol iyo konton carab ahaan liannu shan salaadood soddon ku dhufo boqol iyo konton soo maa toban allahu akbara iyo toban alxamdu lilah iyo toban subxaan allahi ah waa soddon duhurkiio soddona casarkiio soddona maaribkio soddona cishio soddona fajirka soddona shan lagu dhuftay saddex soddon waa boqol iyo konton sunnaba kuu sheegay fadalika waxaa weeye hamsuuna wa mia boqol iyo konton weeye caalaysa carabka marka la fiiriyo boqol iyo konton wardi awey ama ajir ahaan wa alfun wa khamsumiatin fi lmiisaan waa kun iyo shan boqol oo xasano wey xagga miisaanka maxaa yeelay liana alxasana bicashri amhaaliha boqol iyo konton toban ku dhufa hadde kun iyo shan boqol saas u keenaysaa isaabtsugu dhufan sal slam baan arkay yacuduhuna tirinhaya adkaartii biyadii gacanta ku tirinhaya subxaan toban ah allahu akbaroo toban ah alxamdu toban ah nabagoo tirinhaya arkaybu midigtana lagu tirin midigta gacanta midigta ayib hawlahaas miirkaas kale muxuu ku qoran alf alfayn way gaari kartaa ilaa sabcatu miata dacfi may socon kartaa dhib mala laakiin hadda intaa ku dah wixii طahaaraa ama cibaadaa ama wardia ama wanaag oo dhan waxaa lagu talagalay gacanta midig wixii adaa ama qashin ama istijaa ama dharkaas bidix baa marka midigta ku subxaanlayso tusbax banaanka gee faraha madalaayo masaas hadhihi mise faraha koraad taabanaysaa waa masala aydan muran ku jiro nima waxay leeyihin mee kuwana la taabanhayaa hoostaasaa la tirin hoostaa ma tabar badno hoostaa tabar badan ma laha muhiimaddu waxaa weye inaad la laabto saa tiraahdo iyo inaad saa tiraahdo ood anaamisha kore iyo isqabadsiisa suulka labadaasaa u fiican oo sal yeelna amaa tan ayadu anu aan qararaac ka siina tabar badan ma siila midda ah, ayada almihim ha la wardiyo farahan ha lagu wardiyo faraha wax la weydiinaya fa inahuna mas-uulaat musanaqaat ama tusbax iyo mashiinka hadda la riixiy qacda lagu her magaalku ay qaataan eed dad in la tirakoobahayo kuwaaso dhan banaanka ge waxaaso dhan fara'aytu الnabiy yacuduhuna biyadih waidaa awaa ilaa firaashihi markuu u dheelmado firaashkiisa gogoshiisa uu tago sabaxahu ilaahay yuu nasahaya waxamadahu ilaahay buu mahadinaya wa kabara ilaahay buu weynayn fatilka nabig wuxuu hi miatun cala lisaan middaa ayada ah waa boqol cala lisaan waxay ku tahay waatii haddee waxaa weyaan alaaan wa alaaiin buu nabig ujeedaa ma aha hadda tii toban tobankeed ma ah ila marka la seexanaya saas ayadana la sunneeya alaaa wa tasbiix ah alaaa wa takbiir ah alaaa wa taxmiid ah tiibuu nabig ka hadlaya fatilka subxaanalaysiga iyo takbiirta iyo taxmiidka aad markaad seexanaysaad la timid waa tii nabi cali iyo faadimo u faray miatun boqol wey cala carab ahaan marka la carabka aad boqol bar kala timid wa alfun fi lmiisaan faayukum yacmalu fi اlyowmi waleylati alfayna وhamsumia sa'iya idan habeenkii iyo maalinka labaafar labaatan sac laba kun iyo شhan boqol oo sayi maalinka ninka geli waa kuma ila kun iyo شhan boqol maxaa noqday wardiga ka dambeeyey shanta salaadood markaad seexanaysay oo boqola ku dar boqol toban ku dhufo meeqay noqotay kun dhade kun kun iyo kun iyo shan boqol isku dar laba kun iyo shan boqol buu nabigu jamciya la soca ushu laba kun iyo shan boqol oo dembi maalinka inaad gasho way yar tahay wadaad waxaad suuban tahay haddaba nin iska quudanhaya nijaasta iyo dembiga iyo xaaraanta oo aad tahayma mooyeen ayb xaaraam quuta iyo qayla quuta iyo nijaas quuta iyo waxaa quutaad maqlaysa somalida maqlin caayayaan ayib haddii aad kaasoo kale noqoto musiibo wey laakiin ruuxa muslimkee dhowrsoon kun iyo shan boqol oo dembi a joogto inuu u galaayo maalin kasta waa culus tahay lakin waxaa laga yaabaa hal dembiga kun iyo shan boqol ka dar inaad dhex fadhiisato malyan ka dar inaad dhex fadhiisato marka inaad loo baahan yahay fa ayukum waa kiinne yacmalu midka samaynaya fi اlyowmi maalinka dhexdiisa iyo waleylata habeenka alfayni laba kun iyo وhamsu miatin sayi'a yani waa yari nabigu waa yaraysanaya lanno adigiibu nabig a adigiisibuu ka hadlaya saxaabada iyo quruna slf almufadala yani dadkii dhowrsanaabuu ka hadlaya amaa maanta waxaa laga yaabaa inaan u badannahayba laba kun iyo shan boqol iska daayay toban kun maalinka inaan ka shaqayn macquul wey adduunkan khariman ee on laisxaabinhayo qiila yaa rasuul allah rasuulka ilaahi waxaa le kayfa laa yuxsiha adda saa tahayba oo soddon iyo saddex aan ku seexanhayo iyo toban toban way banaan tahay tobanna bacd salawat toban tobankana way soo aroortay oo xadiidka saxiix xadiidka nasaa wariye inta waa tilmaamaya soddon iyo saddexdaa taqaaniinna waa soo aroortay ayib koiyo tobanna waa soo aroortay labaatan iyo shanna way soo aroortay calaa khilaafin fii sixatiha almuhim tobankaana iska wad soddon iyo saddexdaadana wad khayr bay noqonaysa kayfa laa yuxsiihima seesun ruuxu u xifdigi karin intaa waaba yar tahay waa seen laga adkaan karin maxaa dhiboo ku jirta markaan seexanaya inaan xoogo wardiyo oon subxaan allahi soddon iyo saddex iyo allahu akbar iyo alxamdulilah soddon iyo saddex aan la imaado markaan tukadana aan i yar waaba daqiiqad xadamo dhanne waad ku dhammaynaysaa dadka carabka fudude nabi wuxuu yihi salaada way roon tahay markaad seexanaysaan baa idin sheegaya inayna hawshaa idin xamili karin qaalana wuxuu yihi ya'tii waxaa iman ashayaanu shayaan baa u iman axadakum midkiin fii salaatii salaadiisa baa ugu imanaya yani salaadii baan ujeedaa idan adoo salaada ku jiro shayaan ku dhiniyo arrin khataraad ka soo tagtay waxbaa jira waad ordiba ma fadhii kartidba intuu imaamku salaamo naqsan baad sugiba halhaleel baad u booday daaqadaad ka boodi idan marka wardi iyo waxa o dhan xusuusan maysid suu kugu wada dhaqan buu kaaga dhigi ayb yأtii axadakum الshayطaanu fi salaati fayudakiru wuxuu xusuusin xaajata kada wa kada dantii heble iyo heble ahayd bu xusuusin war hawshi baa ku nin baad la ballansayd hawshaasaa taagan hadaad haddan meesha aadda waa lagaa hor xidhayaa dukaankii ka gaadh oraad u boodaysa kamaad boobaysa falaa yadkurhu ilaahay xusi maayo ama xusuusan maayo wardiga asaga ah saasay kugu dhaafi taa waa salaaddii habeenkii markaad seexanayso sariirtaad sii tegeysa buu ku gilgilahayaa horaad ka gamciba adoo ma dikriga gaarin baad hor ka seexanaysa marka waa in la iska wey baab idaa qaama min firaashihi uma rajaca falyanfudhu hadduu ruuxu marxaba sheekh mhm. nin waa yeela baa tirada kaa fakanaysa adu hadday kaa fakan malaa'igtiisa ka fakanayn faraha ka qab ciidan baa loo diray meeshan saaran garbaha ciidan baa ka shaqaynaya kiraaman kaatibiin wa ina calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun cabdillah mascuud baa su-aashaa la weydiiyey wuxuu yidhi anaa kuu ballanqaadi khayraa la timi inuusan kaa baxsanine sharkuna iska ilaali buuri hal khayrood la timi inuusan kaa dhumin anaa kuu ballanqaaday buuri laakiin dembiga iyo sharku un iska ilaalios dhow in allaha laa yadlim miqaala dara wain taku xasanatan yudaacifha hawshaa jooji abu hurera xarig dhowroo konton kun guntimood la wadan jiray abaaiil wey ma sugno ninkii u horreeye laga sheegay sikaaru taabiciin si ibraahim anakhaci baa laga soo guuriyaa inuu lahaan jiray mara yaroo guntimo leh marka la baaday tusbax asalkiisi wuxuu galay boodiyo iyo nasaara buu galay warka ma lahaysaa carwooyinka iyo subarmarkadyahay ku leeyihiin jaynuhu hadda waddanka kenya taga asnaamtay ku iibin hayaan tusbax bay qorta ku wada qaabaan gacanta lagu haystaan taga idinku indhaha soo saaray taariikhda marka la baadho culmo u kurgale la baadho tusbax wuxuu kasoo horjeedaa ka soo jeedaa buudiyo iyo nasaara muslimiin qalbisan oo khayr jecel baana ku khaldamay oo dareeqaa maray farahaasa ilahay ku siiye iyaga ku wardi saa darteed ayaan sharcigu kugu kalifinba aan la sheegin wardi boqol badan lama sheegin nabi maxamed wardi boqol badan ma sheegin boqolla waxaad xifdigi kartaba toban koor markaa faraha laabto meeqay noqon ma sida hadda iska dayno lalaabkana dadku wada fahmi karaan meeqayno boqol wey boqol waa kugu filan waa qabsan boqol kale ku celi toban kun markaa boqolka ku wey maxaad oga baanta subxi wareejintii asagoo halkaa ka soo jeeda dariiq nebi maxamedna aan dariiq saxaabana aan ahayn aaniya waxaa ku jira atashabuh binasaara walyahuud walbuudya ku jira saddex waxaa ku jira alriya wasumca ku jirta waad ku xaragoon hadda wuxuu noqda xarago mid soddon iyo saddexaa jiro oo ragga qaangaarhka ay qaataan noocyu kala noqday miday khaadiradu qaato dheer baa jira oo yustur ka duwan rabiiciyadu miday qaatoo gagaaban oo yaa isaguna jiro oo gooni ah saalixyadu midbay gooni u leedahay wuxuu noqday yuniform kala duwan waxaana dadka tusaysaa inaad tahay nin ilaahay ma rabaa ilaawano daldala idan intaas mukhaalafa ayaa ku jirtaa laska daaya sheekh wakhayru lhadyi hadyu maxamed ayb bixda ku tariya ka soco waa arkay baa waaba arkay waaba u tegey baa nin intuu ii sheegaan u qasdoon tagsi u qaaton soo arkay fooxii aan shidi jiray wuxuu ka soo jeedaa nasaare yuhuud buu ka soo jeedaa dabqaadka dalaq lagu soo hawlahaas ayuu ka soo jeedaa maaha inaad wax udgoon aduu sheeto oo qayay unsi aad isticmaashiya bukuur waa wanaag loo baahan yahay laakiin kii inagoo diin ahaantan u aaminsanayn ee markii xoogow la ciraadanaya ama tusbaxa lagu haya la sii dayn jiray hawlaha noocaasa waa dhaqan ay gaaladu leeyihin weliba suxaradaa isticmaala marka waxaasoo dhan sheekh laska daayo inta nebi maxamed iyo rasuulka iyo saxaabadiisaa kugu filan farahaasaa kugu filan maxaa lagu siiyey kugu filan sheekh waadna xisaabsan kartaa haddii aad kari wadatid adu daldal afka dhigan sii daa way qoran tahay rabbiba u qoranta subxana wa tacaala ciidan baaba loogu talagala hawshaa inay qoraan oy culmo isku hayaan weligaa ma ku laasimaymayso way kaa tagayaan culmadu waxay leeyiin markii aad saxaronaysad kaajayso iyo markaad dana gudaysad galmada xaaskaaga oo kale labadaasay kaa tagayaan malaa'igtu labadaana meel fog bay kaa istaagaan laakiin waxaa u xidhan anteena dheer baa u xidhan ayagoo halkaa joogo oo kaa fogaaday baad waxaa tamay oo dhan bay la socdaan inta kale waa ku laasimayaanoo garbahay kaasan kaa dhaqaaqi maayaan ama ha kaa dhaqaaqeen amisan kaa dhaqaaqin waxaad ku hadashay fakan maayo maa yalfidu min qawlin ila ladayhi raqiib catiid marxaba sheekh waad ijtihaadi horta ijtihaad baa ka horeeya waad qiyaasi meeshaad maraysa meeshuu malahda u bataad ka bilaabi hadduu wxo kaa xidhmana waad soo bilaabaysa ayb baabu idaa qaama min firaashihi hadduu gogoshiisa ruuxu ka tooso uma rajac uu gogoshii ku laabto falyamfudha haska jafo haska dhammaandhabo xadaana ibrahim ibn mundr qaala xadaana anas bn ciyaad iqat imaam can cubaydillahi bni cumar iqat imaam qaala xadaanii saciid almaqburi can abiihi can abi hurata qaal idaa awaa axadukum midkiin hadduu u hoydo ilaa firaashi gogashiisii falyaakhud ha qabto ha qaato daakhilata izaarihi yani arafa izaarihi maxawishiisa ama gu-iisa fiidiisa iyo faraqiisi dacashiisa intuu qabto ha ku garaaca firaashka falyanfud ha ku dhamandhabo ama ku afo bihaa fiidii ama daraftii ama dacashii faraashan gogashiisa walyusami illaaha ilahi inaa magacaabo bismi illahi ha yidhaha iyo markuu garaacaya gogashiis ka jafaayaba fa innahu asagu laa yaclamu ma oga maa khallafa wax usoo dabamaray bacdahu calaa firaashihi adig gadaasha intaad ka kacday eed mas ku maqnayd eed soo rumaynaysay eed soo weyse qaadanaysay firaashkii wax sixwar ooma haysid waxbaa isku geli karaa waxbaa shaydaan qashan buu kugu shubi karaa ninkii ceel suuq ahaa marka iska jaf ayb faida araada hadduu doono an yadajaca inuu jiibsado seexdo falyadajic calaa shaqi اlayman dhanka midig u seexo dhankaa midig baa la rabaa yani waa xikma rabbaaniya ku jirta bacdu ahli waxay leeyihin xikma labaad dareemi karraa ku jirto ruuxu markuu seexanayo wadnuhu iyo waxyaabaha uu ku jirta waxay u badan yihiin dhanka midig bidix bay u xoog badan yihiin haddaad dhanka bidix u seexato alaabtii oo dhan waa isbuuranaysaa meeshii la rabay dhankii ficnaaba yaad u seexatay idan markaa hurdada ka kici maysidba caawo dhan waad quurinaysa laakiin markaad midig u seexato way soo lalaabtanoo way raaracsami dubo marka culays baa dareemi inaad toostaad ku fudaanaysa ood hurdada ka kacdo sharciga wuxuu rabaa markaad yaraha nasato oo indhaha guudsato inaad kacdooda ilaa caabudo inaad maantada quuriso ood la dooni maayo meesha sidii uu neef bakti aad meesha taalla lama doonayo ayib almuhim xikmad caafimaadna waa ku jirtaa ilahi subxana wa tacala uu garanayo mid sharci iyo diineedna waa ku jirtaa marka halla isa hadlaya walyaqul ha yidhahda ruuxu markuu sii seexanaya subxaanaka rabbii ilaahu nasahnaantaada iyo ceebkoofinaantaada bika bismika wa wadactu janbii dhinacaygaadaan bisimkaada iyo xifdigaadaan dhinacayga dhulka ku dhigay wa bismika wa bixifdika arfacuhu asagaan kusoo qaadi doona hadhowna haddaan soo kacahayana adiga awoodadaan kusoo kici haddaan seexanna diintaada iyo isimkaada iyo xifdigaadaan ku seexanaya in amsakta nafsi naftiga haddaad qabatodon soo celinin fakfir laha alla uu dambi dhaaf wa in arsalta haddaad soo dayso ood mar dambe aan soo toosana faxfadha ilaahu ka ilaali ka dhowr bimaa taxfadu bihi cibaadaka asaalixiin ku dhowr bimaa taxfad waxaad ku xifdo bihi cibaadaka saalixiin addoomahaada susuma waxaad ku xifdo ilahu xifdi wey waa ducada xalaynu soo maraynay mid lamida wey baabu maa yaquulu ida istayqada bileyli ruuxu wuxuu odhan lahaa du habeenkii tooso buu baab yahay xadaثna mucaad ibn fadalata iqaة صaduuq qaala xadaثna hishaam ibn abi cabdillahi dastawa'i can yaxya ibn abi kasiir alansaari can abi slm bn cabdiraxmaan ibn cawf aلzuhri can rabiicata bni kacbin alaslami qaala waa saxaabi jaliila saxaabigaas khudamadii nebi maxamed buu ka mid ahaa sida bilaal iyo thawbaan iyo safiine iyo asaga iyo ragga nebi maxamed u khidmayn jiray buu ka mid nin aad u khayr badan buu ah ninka nebigu ku yidhi weeye tumaale si fiican ugu khidmeeyey buu nabigu yihi maxaad maanta weydiisanaysa waxaad doonto maanta i weysdiiso a kacabo markuu nabigu saa kugu yidhi rabiicat bnu kacb alaslami maxaad dareentay waxaan dareemay buu i wax kas waa su-aashii igu adkayd bahayd bu waxaan kaga jawaabi lahaa laakiin ilahi baa i fududeeyo waan helay bu su-aashii waxaa nabi maxamed addunya kaama rab markaa waa cusaab weli muusa guursanin waa doob ama iskabal waxa u taqaanaan wey markaasuu nabi maxamed anu addunya kaama rabo dan kale male aakhara waxaan doonaya inaan daris kuga noqdo asaluka muraafaqataka fi اljanna inaan jannada kula darsaan rabaa anuu saxaaba saxaabo kale iyo muhaajiriin ansaar kuma jiro adaanku rabaa nabig wuxuu ihi waan yeelhayaay laakiin faacinnii bikasrati suyu saxaabi lagu yidhi wey markuu nabigu maalmo joogey buu yidhi kacab maad guursatid kacabnu rabic maad guursateed markaasuu nabi maxamed ay og gacanta waxba kuma hayee see ku guursadaa miyaan baasha iska bilaabaa wuxuu u yeehay qoyskii uu ka dhashay ree aslam ninkii u weynaa odayga saxaabad markaa meesha joogta burayda loo yeedhay waxaa le buraydu intaad reer aslam aaddo adrhigii la gowrici lahaa ka keen caaishoy aduguna istaag baa le waxaad soo ururisaa shaciir iyo qamadiyo heed keen shiid kadibna kibisee canjeero dub kibista lagu cunlaa hilibkaas iyo maraqa lagu cunla ninkii hebela u yeedha gabadhii adashay rabiica ku warinaya u sheega meerkeeda intaas wey idan ummahaat muminiin waxay diyaariyeen raashinkii iyo kibist way diyaariyeen burayd aslami wuxuu keenay aragii la quduuci lahaa nabi maxamed wuxuu diyaariyey arooskii saas ku dhacay ayb saxaabigu saas ku guursaday marka waa asal min usuul kaalada waxaa loo yaqaana waxay soomaalida kaalada u taqaanee in ruux markuu guursanaya la caawiyo ninka in yaroo doorshaha keeni kara ninkii mara keeni kara ninka kitaab asagu qur-aan masxab akhristaan labada aroos keeni kara hawahan ruux markuu guursanya in la caawiyo ah asal min usuulihi w arintaa iyada saxaabigii wey radi allahu tacaala canhu waxaa kaloo laga qaadan ninkii dhaqaaqi waaye in loo taliyo ninkii dhaqaaqi waaye in loo taliyana waa laga qaadan ayib sida xuseen iyo raggi liyaado meesha ka kaca aybkaaftan wey qaala wuxuu ihi saxaabigaas kuntu waxaan ahaa abiitu mid baryaan ahaa cinda baabi الnabiy nebi maxamed albaabkiisaan bari jir bimacnaa de waa khaadimkiisii u shaqaynayay fauiyahu nabiga waxaan siin hayey faucihi waxaan siin hayay waduu'ahu weysadiisi biyahu ku weyse qadan lahaa woga marka la kordhabo aniga ma xarakaysne qaala wuxuu yihi marka saxaabigaas faasmachu nabiga waxaan maqlahayay alhawiya cabaar ama nabar min alleyli habeen ka mida yani wakhti habeennimo oo xilli on muddo hal saac ku dhow baan waxaan maqlahayaa yaquul nabiga wala samic allah waliman xamida nabi albaabkiisa baan jiifaa idan ruuxa gudaha jeefa hadduu aamusan yahy waba ka maqli maysid laakiin markuu hadlayo ama quraan akhriy ama wardinhayo waad maqlaysaa hunuunudiisa iyo xamxamtiisa markaan albaabka nabi maxamed seexday fa asmacu waxaan maqlaya alhawiya min alleyl xogow habeenka ka mid ah yani zaman muddo weeye cabaar ama nabar waxaa tiradaba yaquulu asagoo le samic allaahu yani alhawiya alxiin wazaman walwaqti wey samic allahu liman xamid ama nabi ku celinaya samic allahu liman xamida cabaarna bay ku celn ku wardinaya wa asmacu waxaan kaloo maqlaya alhawiya min alleyl yaquul asagoo leh alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin idan marka dikriga inaad daldashon baa la rabaa samic allahu liman xamidah waa taxmiid alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin waa taxmiid waxaaso dhan waa ammaan ilahay xuskiisa ku sex baabu man naama wa biyadihi amar wuxuu baab ninkii seexday isagoo gacantiisa uu ku yaallo dufan ama dox ama raashinka xale uu ku casheeyo kale markaad cashayso waxaad cunta farahaada inaad ka dhaqdaal rabaa oo weliba samcas kaga nadiifiso haddii adoo raashiinkii faraha kule aad ka seexato jiiqjiiqliga kalalan baa kaa cuni macaan jecel baa kaa cuni jiirka dooligaa ku cuni somal waxay dhahan wuu afuufaa intuu ku afuufo haddana ku goosan ma aqaana hadda kolley inuu afuufay in kale waxaan u malayn kolley waxay afuufka ugu bixiyeen baan u malayn laba dareema markuu ku cunahay dareemi maysa adoo aroorta suulku in badan ku maqan yaha ama ciddada ilaa uu eber ka dhigo maad arki waxbana ma amaynay wuu af badan yahay ilkiisu waa ilka wax kasta goynay wy aad buu af badan yahay idaa shayga afka badan haddii lagugu jeexo durbe ogaan mayse irbad irbada ka dhumanta dee jag lagaa siiyo markay gudaha gashoon baad xoogu yar dareemi markay laakiin jirka kula marta waxba ka dareemaysa laakiin mid hadii lagu malaalmala wada xanuunsan marka waxaan u afbadnida ilkiisu ay leeyihiin baa xanuunka qaranaya ama weynu af waa macquul almihim haddaad seexanaysood aqdaamatood raashiimato farahaayo dufan laha seexanin xadaana axmed ibnu ishkaab iqatu imaam qaala xadaana maxamed bn fuday bn ghaswaan can leyt ibn abi sulaym can maxamed ibn camr caa alleyti can ibn cabaas can nabiyi qaala man naama ninkii seexda wal xaal biyadii gacantiisuna uu ku yaalla kamarun dufan ama dux ama raashiin iyo wax ku hadhay qabla an yaksilahu intuusan dhaqin ninkii seexdaayey fa asaabahu u adoo gacantaadu raashiin leedahay ama dufan leedaad seexatay oon iska nadiifin waxbaa ku asiibay baras baa kaa dilaacay bahal baa ku cunay falaa yaluumanna ilaa nafsa falaa yaluumanna yuusan canaanin uusan la dagaalamin ilaa nafsa naftaada eed wey aduu is eerso ila adaa laga kari waayo sunnada raac waxaan faraha iska nadiifi xadaana muusa bn ismaaciil atabudaki qaala xadaana xamaam bnu slma can suhayl abi saalixin can abi abu saalix dakwaan can abi hurayrata can nabiy qaal man baata ninkii waa bariista oo seexda wa biyadihi hamarun bimacnaa waxaa loo jeedaa baata ay dakhala fi lbayaad oo yani hurdada seexda loo jeeda firaashka galoo jiibsada wa biyadihi hamarun gacantiisana ay ku taallo dufan ama raashiin ama dux iyo wax caynkaasa fa asaabahu shayun shay uu ku dhaco oo wax asiiba cudur iyo dhib uu soo gaadho falaa yaluumanna yuusan cananu eersanin ilaa nafsahu ilaa isagaa khaldamay marka waxaa weeyaan waa dhaqan wanaagsan wey waa la iska ilaaliyo bakteriya balaaha laga qaaday leanno raashinka afraada ku hadhay wasaqdaas jaraafiin buu soo jiidaya kadibna hadhow wax ku cuni cudur ka qaadaysaaba islaamku nadaafaddu ku dadaal haya meesha dadka qaarkii ilahay ku caabudaanba wasakda waa dhaqan nasaara eh, dhaqankaas ka laha baadihii suufiyeedna waaga dambe way soo gashay qaybahood wareegi jiray axkaanleydi maaha wadaadiisu waad laba kale ahaayeen intii idinku soo bixeen labay kale ahaayeen niman duruq la yidhaahdo iska suufiyad oo iska raama badan oon diinba shaqal ku lahayn laakiin shacabka dhegaysta iyo niman axkaanley fiqiga axkaamta yaqaano ummadda diinta u akhriya labadaasay kale ahaayeen nimaan la qabaysinna arko oon kaba qabin oo weligiiba lugayn oon caawo dhan seexanaynin oo taxduudoon aan tukanaynin awliyana ah geedna u waaban yahay baabu ifaai misbaax nabigu saxaabi u arkay timihiisoo yar kala tagtaagan xoog basaas ka muuqata nabig wuxuu ku orod soo qabayso timahana iska hagaaji nabig waa ka diida lama ogolo wasaq wasaq iyo tima yoolyool iyo wax kala taagtaagan iyo ayib inaad maantao dhan muraayadda saarraata sida haweenka lama rabo ood kalinaysa wax iskula dhacaysay iyo wax la garan waaye aad mayacda la dooni maayo inaad noqoto wasakle dufala'ana la dooni maayo dhexdhexaad baa lagaa doonaya baabu iطfaaءi اmisbaaxi faynuusta in la iska baktiya ama tariig iyo wixii lamida xadaثana ismaaciil ibn abi weysin qaala xadaثanii malik ibn anas can abi zubayr almaki can jaabir bn cabd lah an rasul lahi qaal agliqu اlabwaaba albaabada iska qataara habeenka inkaad seexanaysaan iqlaaqu asalkiisa waxa hoosta laga xidho wey qataarka khantaraabka hoosta laga geliyo kor haddii shayga laga xidho quful baa la yihahdaa laakiin markaad gudahaada ku jirto hoosta wax ka gelisa waxa la yahada iqlaaq agliqu labwaaba albaabada iska qataara wawku xidha asiqaa sibraarka weelasha biyahay ku jiraanna afka ka xidha caagii furka ku xidha kii aan dabool lahaa daboola kii xaig u baana xaiga ku iasibraakiilaka laga idhi jiray waakfiu gembiya alinaa weelka weelka afka banaana waxaasaan aan lahaynin derbiga halagu gembiyo saxanka halagu gembiyo waxaa la diidaya weelka caawo dhan iska hawanhaya qashin ku dhacaaya ee cudurruhu ku dhacayaan waa la gembinaya alhamburinaya wahamiruu daboola midka alinaa weelka daboola wix dabool loo helay hala dabool wa adfiuu bakhtiyo iska damiya almisbaaxa faynuusta iyo laambadda iyo wixii lamida iyo nalkaba fa ina ashayطaana shayطaanku laa yaftaxu ma furo halaqan guri qataaran haydaan guri qataarka la geliyo liiy meel la celiyey ma furi karo laakiin waa marka bisimka ilah lagu xidho wey bismi illahi iyo ilah lagu laga hadlaayo wayna iman doonta walaa yuxilu mana furo wikaaan xarig iyo ningax meel lagu xidhay ma furi karo walaa yakshifu daboolka kama qaadi karo ma faydi karo inaaan weel waina alfuwaysiata midda faasiqada yarta yani waa jiirka loo jeeda dooliga tadarimu ama tadrimu waxay ololin ama gubi cala annaasi dadka dushooda beytan gurigooda dab bay qaadi laambad bay qaadi fatilad bay qaadi tif dabka ku jiray bay la boodi meel bay qabatiin suuf guri dhamma caawan ololin lanno saasaa nabig wuxuu ihi jiirka meeshii la arkaa fi lxilli wal xarama lagu dilo waa baal khariban wey alfuwaysiqa xadaثna cabdالlahi بn mحamed almusnadi qaala xadaثna camr ibn طalxa ibn xamaad ibn طalxa saduq qaala xadaثna asbاط ibn nasr saduq can simaak ibn xarbin can cikrima can ibni cabaas simaag waynu soo mar ibn xarb inuu nin iqa ila ana riwaayatahu can cikrimata khaasatan muطariba lakiin xadiidku shawaahid bule duruq fara badan qaala jaaءat fa'ratun jiir baa yimid doolii baa soo baxay faakhadat waxay guda gashay tajuru inay jiidayso alfatinata lambadii meesha waxaa ka muuqata lambadii marka la isticmaalhayey sumayd aan arag mid yaroo shamac ahaanoo don dhuuban gasac yarna ku jira aan sii weynaynba lambadeenna weynayd ee meesha fadhida biyaha intee lagu shuba afka dheeray taas jiirma jiidi karo way xoog badan tahay tan yartee laakiin shamac u yar egoo kale waxyar bannaanka yaalla wuxuu jiidahay idan laambad dad lahaayeen mintuu soo kacay buu jiirku qarka qabta wuu jiiday xagee u wadaa gurig warba inu ku gubo waa shaydaan tajuru inay jiidayso alfatiilata dubaanadda ay jiidayso fadahabat waxay doontay aljaariyatu gabadhii guriga joogtay ka shaqaynaysay tasjurha inay diidto way cadhisay way tuurto waay tijiirki dabkuso orda jiidahayo way gudagashay tansuurha inay fiijinayso oo ay ka reebaysa arrinta ayada faqaala nabi nab wuxu daciha bal u kaadi nabaldaa xagee ku socotaa nabi maxamed bark wuxuu gabarh yahay bal u markuu soo noqdo jiirku wuxuu sameyn arkaynahay sub faraha ka qaad jiirada wuu soo noqon wardi soo noqon dhammaantood dhaqaaqi maayo afkuu dhaqaajay oo urursan oo ku dhegaysay markuu dareemay inaad xooguhu shaqadha dhigtay haddana wuu soo noqon nabigu wuxuu ihi faraha ka qaad fajaad way timid <clears throat> fajaadu way la timid jiirkii baa la yimid bihaa fatiiladii iyo laambadii iyo dibaaladda olaysay fa alqatha waxay ku tuursay cala alkhimrati aw alkhumra khumrada yarayd waa salliga nabigu ku tukan jiray salliga yara wareegsanee cawda laga sameya ku tukataan o kale khimra loo yaqaana siyaadirawey dabkii bay soo qaatay jiirkii soo jiidaysa u waday salliga nabi maxamed ku fadhiyay ba kusoo iyo keentay way og tahay ninka hawsha kala wada ee waxyu ku degahayay ee ummadda hogaaminhaya <laughs> inuu nabiga dareemahaya ayib marka madaxa laga dilaa wey nabiga weeraraysaa fa jaaءat biha faalqatha waxay ku turtay cala salliga yaraa nabigu ku fadhiya allatii taasoo kaana u ahaa nabigu qaacidan calayha mid ku fadhiya salligu nabigu ku fadhiyey ee ku tukaday <laughs> ayay dul saartay faاxtaraqa waxaa gubtay minha min alkhumrati ka gubtay milu mawdici dirhamin shilin in la saaro shilin in la eg baa gubatay haddaba marka nabigu joogo inu markaa la dilin maxaa dhici lahaa galaha guban guwanan baa guban idan dadka ku dhammaan lahay faqala rasuullah rasuulka ilahi marka xulna wuxuu rabaa marka gabadha iyo haweenka meeshu joogo inuu tuso baashan dhibkeeda bal arkan wey eega nabig wuxuu uhi idaa nimtu markaad seexataan muslimiinay faadfi'uu bakhtiyu damiya surajakum fanusihinna ama tarigihinna iyo lambadihinna faina shayaana hayaanku shayaankaa wada marka jiirka shayaan baa diracay faina shayaana shayaanku yadullu wuxuu tusi mila haadihi tanoo kale jiirkanoo kale wuxuu tusi calaa mili haada kanoo kale tusaya dabkandhadan baa ima dh og waaad jiidaa laambadan baad qarka qabo jiid meeshaa gee shaydaan baa wada idan waad gubanaysaa fatuxriqaku markaas idan gubaysaa marka intuusan halaagi laha baalka iska gaaro wey ayb xadaanaa axmed ibnu yunis marka waa aadaabtaas baa loo bahay taxadarkaas baa loo bahanya nalalka xataa la iska dameeyo saacadda meesha laga maamulo dabka haddii aad gooni ku taad awoodi karta iska dameeyo ma saacnayso waa intaasu intay maanse kacdo ama gudhaba kugu gubtaado meesha ku jiri yani waa in dabka laga taxadaro hawlihiisa xadaana axmed bnu yunas axmed bn cabdilahi bnu yunas alyarbuuci iqatun xaafid dhowr ka hor soo mara awgii ba loo tiriya laakiin waa axmed bn cabdilahi bnu yunas qaala xadaana abu bakr ibn cayaash can yaziid ibn abi ziyaadin alhaashimi daciif liannahu kabira fatahayar markuu waa yeelo weynaaday xogow acfibaa galay wadaadka asaga can cabdiraxmaan ibni abi nacmin cabdiraxmaan ibn abi nucmin can abi saciidin cabdiraxmaan waa soo martay inuu daciif yahay oo dacfi ku jiro can abi saciidin qaal istayqada الnabiyu nabi maxamed baa baraarugay salawat ullah waslamu calayh daata leylata habeen habeenaha ka mida faidaha faratun wuxuu nabigu mar ku soo yidhi jiir qad akhada qaaday alfatiilata laambadii ama dubaladii qaaday fa sacadad waxay la kortay bihaa fatiiladii ila sakfi sanqaafka kore jiirki intuu qaado jiidaybu derbiga la koray fagfagfagfag kor buu la tegey maxay rabtaa lituxriqa calayhim albeyt reerkaa dhanay jiifay rabtaa inay guri ku gubto <laughs> falacanaha nabiyu nabi maxamed baa lacnaday lacanaha kelimatu lacna waa ziyaada munkara ziyaada munkara waa iyadu waxala nabigu wuxuu baneeyey atlahaa in la dilo jiirka lilmuxrim u baneeyey ninka muxrimka iska daa ninkii aan xaaji ahayne muctamir ahayne ninkii muctamirkaninka xalaalka iska baday xataa ninka xajinayey ee muctamirka ee waadho dhan loo diiday nabig wuxuu wuu dili karaa fi lxilli lagu dila baasha iyada idan waxaa laga qaadanaya xadiidkan iyo xadiidta lamid oo dhan laga qaadanaya inkastoo dacfi ku jiro waxaa laga qaadanaya shayga mu'diga ah ee ummadda dhibahaya in la dili karo ilahay wuxuu yidhahdeen bisada gurijoogteeda dadka hilbaha ka cunta ee islaantu kiilada hilibka soo gadatay inay la boodaysa daaqadda kala baxaysa waa la dili kow laga siin bisad baa naga disha socon mayso digaagta dhibka badan ee guriga derbigiisa intay faqdafaqda dumanaysa ee soo bixinaysa dhisti haddii la ceshan waayna waa la dilahaya xayawaanka noocaasee gurijoogda dawaajinta ee dhibka badan oo muslimiinta dhibka u geysanayaa dadkii lahaana aysan xaslan karin in la dili kara laga qaadan bu xaafid ibnuqayim iyo keyrkii raxmatullah aleyh waana madhab amaalikiya arrinta ayada baab laa tutraku naaru fi lbeyti xiina yanaamuun dabka lagaga tegi maayo guriga markay seexanayaan dadku markay seexanayaan guriga yaysan kaga tegin wax dabliya siisuba xadaana abu nucaym alfadl ibnu dukayn qaala xadaana ibnu cuyayna sufyaan can zuhriy can salim bn cabdilah can abihi cabdulahi bni cumar can الnabiyi qaal laa tatruku الnaara dabka ha kaga tegina muslimiinay fii buyuutikum guryihiina xiina tanaamuuna markaad seexanaysaan markaad siif qaadaysaan dabka iska baktiyo iska damiya xadaثna cabdالlahi bn yaزيid almaki alxaafid almqri qaala xadaثna saciid ibn abi ayub alkhuzaaci mawlaahum almisri iqaة habt qaala xadaثanii yaزيid bn cabdillahi bn اlhaad iqaة imaam can naafic mawla bni cumar can ibni cumara qaal qaala cumaru cumar wuxuu yidhi saxaabigaas ina annaara dabku caduwan waa cadow faxdaruuha iska ilaaliya laska dhowro fakaana bnu cumara wuxuu ahaa yatabicu kii dabagaloo raacraaco eeg eega niiraana ahlihi ahalkiisa dabkoodii reerkii dabkay shiteen maanta buu fiirfiirinaya xataa markuu haweenka dayta seexdaan asagaa fiirin dabku muu nool yahay ma la baktiyey laamaddi ma tahay waa nin waayeela adama marta carurtii waa iska dhacayeen islaantu inay iska seextaa laga yaaba waxyaabihi ka tagto in damaysarta lagaa doonayo wayudfia wuu baktiyin jiray qabla an yabiita intuusan baryin yani intuusan saxnin ka hor buu iska baktiyi jiray saxiixu isnaadi mawquufa ayb xadaanaa ibna abi maryam saciid waynu soo marray in badan sheekaas qaala akhbaranaa naafic ibnu yaziid isna waa imaam xadaanii ibn اlhaad haddaynu maraynay ayib ibn اlhaad haddaynu maray sanadka anagu ku maray <clears throat> ayib waxau ahaa yaziid ibn cabdillaah ibn اlhaad xadaثanii naafic ibn cumar samica الnabiy yaquul ibn cumar baa wuxuu maqlay rasuulkoo leh laa tatruku الnaara dabka ha kaga tegina fii buyuutikum guryihiina fainahaa dabku caduwun waa halis wey halis idin baabi'in kara wey hadduu idin qabto idan intaasoo umadu dabku baabiya khatar waa in laska ilaaliyo xadaثana maxamed bn calaa abu kurayb iqat imaam xaafid ayb qaala xadaثana xamaad ibn usama abu usama can yaziid bn cabdillaah can abi burdata can abi muusa yaziid bn cabdillah waa kuma ibnlhaadig haddaad marayseen wey mar bukhaari waa kuu geyn mar rasul dhamaystiran buu kuu sheegi mar ibnlhaadi buu iska kaadhay waana la socota hawshaas ayada ayb can abi burdata can abi muusa qaala ixtaraqa bilmadiinati madiinadii nebi maxamed u deganaa waxaa ku gubtay beytun guri baa gubtay calaa ahli dadkii deganaabay ku dul gubtay min alleyl habeenimo guri baa habeennimo dab qabsaday dadkii baa meeshaa ku basay eber faxudita bidalika الnabiyu waxbaan ka booday yziid wey burayd waa yaziid bn cabdillaah faxudita bidalika الnabiy rasuulkaa loo sheegay faqaala wuxuu ina الnaara dabku caduwun lakum waa cadow halis idin ah faidaa nimtum markaad seexataan ood sif qaadaan sif qaadaysaan fadfiuha cankum iska baktiyo iska dhamiye baab atayamunu bilmaطar in la barakaysto la hoodaysto roobka roobka markuu dhibicuu da'ayso inaad xoogu barakaysato atayamun barakaysiga wey hadda kii midigeysiga ma ah xadaثna bشhr ibn اxakم ibn xabيib ibn mihraan ayb iqaة imaam qaala xadaثna mxamed ibn رabيcaة اlkilaabi ibn cami wakiic wakiic bay ilmaadeer ahaayeen waa nin saduuqa asaguna can الsaa'ib ibn cumar sa bn cumar bn cabdiraxmaan iqat imaam almakhzumi almuhim waa waxiid fi tarjama haddaad fi kutubasita eh, intaad marayso wuxuu bukhaari qoray wuxuu muslim qoray wuxuu abudaawud qoray wuxuu nasaai qoray wuxuu tirmidi qoray wuxuu ibn maaji qoray haddaad ku aragto sanad asaa ibn cumar ninkan u weye saaib kale ma jiro yani ninka aan weligii kugu soo noqnoqon karin halka nin ah in magaca lala wadaago ku anfixa mar baa la xifdiya maca salaam ayib asaa ibn cumar ibn cabdiraxmaan almakhzumi iqat imaam can ibni abi mulaykata cabdulaah ibn cubaydilaah ibn cabdilaah ibn abi mulayka wey awowgii baa loo teeriyey labaad baa loo teeriyey marka magaciisa sidaas wey waa cabdulahi ibn cubaydilah ibn cabdilah ibn abi mulayka ataabici jaliil ibn cabaasin anahu ibn cabaas kaana wuxuu ahaa idaa maطarat الsamaau samadu roobka markuu dao cirku markuu curto u dao muxuu samayn jiray yaquulu wuxuu dhihi jiray ibn cabaas yaa jaariya gabadhay gabadha u shaqaysay u adeegtay wuxuu dhihi jiray akhriji soo bixi sarji koorahayga koorihii faraskaan ku fuuli jiray iyo bannaanka keen xaggeen keenaa waxaan kaloon keena akhrijiisi dharkaygana soo bixi xidhan jiray roobka udhig buu dhihi jiray roobka ku do koorahayga iyo dharkaan qabo roobkaa ku do hadhowna ii wadh maca roobka cusub iyo dhibicda xagga rabbi ka timid buu rabaa inuu barakaysto wayaquul wuxuu odhan jiray ilahay wuxuu yidhi wanazalnaa min asamaai maaan mubaarakan biyo la barakeeye baan cirka ka keen idan marka waa fiqigaasu isticmaalaya ibn cabaas maxaa yeele fi saxiix nabi maxamed sal l slam dhibaca u horeeyey markuu waagu togu rogo waa kii ku qabaysan jiray maxaa yeelay wuxuuna odhan jiray roobka noocaasa inahu xadiidu cahdin birabbih baabu tacliiqi asawti fi lbeyt wuxuu baab yahay usha in lagu xidho guriga shaabuga carurtaad ku garaac inaad meesha raarta aad ka sudho qolkaad seexatay meesha fadhigaayo muswaar intaad u samayso usha lagu garaca carruurtaad ku adbiso meeshaasuloo kii la kari waayo iska ilaali waa kaa ushi waa waa wey iska ilaali waa lagu hayaa ilmuhu markuu iska cabsano wuxuu dhihi aabba haddii maanta uu kugu xaraaqo ushi diyaar weeye ayib xadaثna isxaaq ibn abi israa'iil ibraahim baa loo yaqaana isxaaq ibn ibraahim imaamu hiqa ila anahu rumiya bilwaqfi qur-aanka kalaam ullahi makhluuq iyo waa makhluuq midnaba dhihi maayo afkan ka kala hayaa buuri cali hawshan khatar wey ilaahay kalaamkiisi weeye waana hayru makhluuq caddee hawshaasa lagu galay laakiin siisa kale nin iqa wey xadaanaa waxaa loogu galahayaa saxaabada xilligeeda bidcadu ma jirin bidcadu markay timaaddo in la naqdiyo weeye idan shay kasta baahida markaa taagan buu ku xidhan yahay markuu soo baxay nin le qur-aan kalaamka ilaahay waa makhluuq leh soo baxo mubtadaca ah maxaad ku jawaab adugu inaad waafaqdo waa war la garto asagaad waafaqdo inaad ridido war la garto wey inaad seed oga amusi waan ka amusi socon mayso hmm. hmm. muctazilina way leedahay hadde kalaamullah kalaamullah waday leeyihin laabudda min mufasal ninka muctazila wuxuu leeyay kitaa qur-aanku waa kalaam ullah waana makhluuq nuqtu lkhilaafku waa lafd lmakhluuq iyo nafyigiisa ima an tanfiyahu wa an tubita laakiin waa ka istaagmaana taageersan tahay mise asagaa taageersan tahay lama yaqaan marka waa lagu geli sheekh adaa ka daran weliba ku shakisan baa tahay waxbuu aamusta waxaad ka shakisan tahay kitaabka rabbiga inuu makhluuq yahay inuusan makhluuqayn baad ka shakisan tahay saa darteed baa u aamustay haddaad aaminsantahay inuu hayr makhluuq waa caddayn lahayd lana waa khayr wanaag marka saasaa lagu galahaya saa axmed marka waa ka dagaalama hawsha ayada iyo hayrkiiba bal ayaga ka daran buu dhijira kuwa makhluuqdhah kuwan aamusay baa ka daran lannu ninka xaqa ka aamusay waxay dhaheen selafku waa shaydaan akhras asaakit can alxaqi shaydaanun akhras waa shaydaan aan hadlaynin marka hawl culus wey waa in warka la caddeeyo walitastabiina sabiilu mujrimiin ayb xadaana nadr ibnu calqama abulmuhiira ninka asaga ah, dacfi baa ku jira waa majhuul laakiin xadiiku duruq kalu leeyahay iyo mutaabacaad xadiikan waa lagu mutaabaceeyey can daawud ibni caliy saduuqun laa ba'sa bihi can abiihi oo caliyi bn cabdillahi bni cabaas can ibni cabaasin ana anabiya nabi maxamed amara wuxuu ummadda faray bitacliiqi sawti shaabuugga in laga lalaabso oo lagu xidho fi lbeyti guriga dhexdiisa shaabuugga lagu garaacay carruurta halkaasoo dhigaysaa caaga yare dhuuban lagu garaacay ushi iyo wax ilmaha dilan lama raba haddee waxaan waxba taraynin iyo sidii wadaadka biyaha sayr o kale laga yeeli maayo wax kumar baa la rabaa oo ilmaha markii loo baahdo lagu xanuujin karo xoogow carruurta in la edbiya waa loo baahanya lama taabtan yaan la taabanna howlahaas waa howlo reer galbeed iyo reer yurub weeye bakooradaha loola baxana war jira ma aha oo ilmaha lafaha la jabiyo wasad baa la rabaa ayib wasad baa loo baahan yahay baabu kalqi ilbaabi albaabka biley in la xidho laannu ilmaha haddaan la edbinin oon la cabsiinin waxba socon maayo haddii uun ushiiyo bokorada weliga baad la fuurtana wuu garaaxiba waxbaba qaadan ka dambe hadhow waxba iska celin fulay buu noqon had karoor ah laakiin marmar idbin oo jacaa loo baahan yahay haddaad weligii aan la taabanoo yacla dhihin soo maaha batraan wuxuu noqon aan wadooyinka laga mari karin batraan wuxuu noqonaya wadooyinka laga mari karin ayib soomaali waag hor way ficleedo ilmaha idibta daran aabbihi xataa hadduu ibin waayo adeerkii iyo shacabka meeshii degan baa garaaci jiray warkan waa kuwa in hebel usha hoosta laga raacinayo waa la garaaci jiray ninkii ilmihiisa loo soo garaaco loo edbiyana wuu ku mahadin jiray khayr allah ku siiyo laakiin kuwa maanta jooga haddaad ilmo aad ka taabansa sida doora madow bay kugu buufahayaan malagaabaa galay iska ilaali hawsha waxo dhan baa isbedelay waaga hore waa la soo jiray carruurta lakin hadda wuxo dhan baa isbedelay y iyagaama taaban kari de muxuu macallin marka u yahay duusan garaaci karin bangaari baa lageynayaa <laughs> musiibo wey nin macallinkii carruurtii waxbarhaye xidhay oo bangaari geeyey carruurtu waxba baran maayaan diinna qaadi maayaan aakhirna fisqii balaa u dambayn doona macallimiinta halla xurmeeyaan laska ilaliya xaqooda ayib hmm. fartu qayley ah may qaniyen lama ogolo sheekh Ah, aniyada halad w aniyad aniyada kaadiy xooga camal joojinaya ul baa la ogel lakin qaniyadu waa dagaal cad wey midda ayada ah waa dagaal cad baabu kalqi اlbaabi bاlleyl xoogu qaniye oo eh, wasad ohon dee dhib badan see lahayn waa dhib ma lah laakin de ruuxii farta la goosanhayo taas waa xadgudub badan baa ku jira ya ah. ilmuhu waxaa la rabaa in wasad baa la rabaa ushu ma aha maqsuud lidaatiha ilmaha garaaciisu maqsuud lidaatihi me waxaa weya waa min baab alwasaa'il waxbaa lagu hagaajiyaa in ruux ku qaato oo cashirka qaato oo ayaa la doonaya in marka aad ku xadgudubtaan la dooni maayo wasaaisha inaad sideedaba ka tagtaan la dooni maayo wasad baan rabaa marmar loo baahan yahay ardadu mnibaa in la garaaca mooy cashirkaba aan qaadanaynba oon la karayn in washamsi lagu qaadan moy aan soconayninba midna baryadaasu iskaga ron yahay waa ahaab nugul yahay wixii waa inaad macallinka lafkiisu ushuu iska wada aysan noqonn caruurtii u daraaseeyo oo kala fahmo dhaqankoodii midka habkana weli usha aan dulqaadan karin midka lakadka ee kareedka ee asagu ushaba aysan karaynin ee soo taagan wuxoo dhan u daraaseen oo dadkao dhan aysan u oo mustawa kala duwan kala duwan ola dhaqmo macalinku laftigiisu unoo faqiih masalada uu ku noqdaa la duwan waalidkuna waa inay dul nabi maxamed baa la camajuujiyey oo jibriil intaad ogaa camajuujinhay waa la bukoor baa la iskaga shaqayn qaadan waay laakiin waalidku laftigu inay dadaalaan ilmihii macalinka kaalmeeyaan u dadaalaan xurmeeyaan lakin haddi macalink la markaad ilmaha taabata bangaani baa tegeysaa sidee wa ku soconaya isla macalinkuna waktigu ilmaha ka qaab uu kuu celcelin dadku u marin markuu kariya on soo dayn saan baa lagugu waxna ku baran maayo weligiiba marka waa in ilmuhu waalidkiina uu ka cabsado macalinkuna uu ka cabsado hadduu labadaadi dhamid uu ka helo garab jireec uu ka helo iyo yeelkadayn ka helo waxba baran maayo maanta waa dacwo waday macallinka baa soo qaniinay macallinkii baa ay soo taabtay hooyadu way soo buufaysaa odayguna bur ku qaadanhaya kaa weligii wax baran maya midka asaga ku lugoyn marka macallinkana wuu lugoynhaya baabu kalqi اlbaabi biاleyli wuxuu baab yahay habeenkii in albaabka la xidho la qataaro xadaثana musadad ibn musarad abu bakr qaala xadaثana yaxya bn saciid alqaطaan can ibni cajlaan muxamed ibn cajlaan qaala xadaثana qacqaac ibn xakiim alkinaani iqaة imaam qacqaac ibn xakiimna fii kutubi rijaali sita keligii wey asaguna kugu soo noqon maayo nin labaad ood arki mayse xadaana can jaabir bn cabdilaahi qaala qaala rasul iyaakum war iska ilaaliya muslimiinay wasamara cawayska ila cawaysintaan kriisataan bacda huduu'i leyli habeenku markuu xasila kadib marka dadku kala seexdaane shanqadhu yaraata ee wax soconaya uusan jirin xilligaa ha sheekaysanno hana soo jeedin sidaaduba iska ilaali hawsha maxaa yeelay xamaaratada xayawaanka halaqa bahallaha tuugta baa xilligaa soo baxay marka xilligaa in meeclo laga hela halisa in lagu qaynina halisa in balaya kugu dhacda halisa iskaga lex gurigaada ka soo bixi wasamar bimacnaa inaad socotaan baa loo jeedaa ruux hadduu caweynhayo caweyska socodka ku jiro eed wadooyinka aad maraysa laga hadlaayo inaad caweyso gurigaa dhexdiisa ku caweysaayo maa wax laga hadlaayo taayuu ku yimid lakin taada xadiidku hadlayo markay cagtu xasisho oo shanqadhu yaraato socodkaa la diidan yahay waddooyinka waxaa kusoo ku soo nafisahay oo ku laydhsa habeenkii masbaa abeesaa soo fadhiisa jilbis baa soo fadhiisa xidhku maanta dhow ku jiray wuu huuray inuu laydhsaduu rabaa isagoo jiifa adoo dhakabdhagal oo kugu dhagaaya iyaakum wasamar cawiska iska ilaalaya socodka bacda huduu'i اleyl yani bacda sukuuni اleyl can اlxaraka faina axadakum midkiin hadyi iyo huduu waa isku mid faina axadakum midkiin laa yadri ma ogo maa yubastu ama maa yabut اllahu ilahay wuxuu firinaya sii daynaya uu faafinayo min khalqi khalqigiisa ilahay khalqigiisa uu fasixi habeenkaa soo bixi waagu markuu beriyo waxaad arki caawo dhan meeshan raadad baad ku arki dadoortutomasbaad arki abeesad arki xayawaan arki waxda aqoon qarinti baad arki waagu mukbil laakin wax kale arki mayse raadkood baa dhooban waxao dhan ala meeshan mulaajinayay waxaan dhan ba aagga ka shaqaysanayay waxaa markaa yan isku dhicin weye ka leex khalqi ilaahay cayaan iyo xamaaratoy halaq baa rabbi habeenkii soo bixinayaa iskaga leexdo wadooyinka alliqu labwaaba albaabahana iska xidho iska qataara wa awkow xidha oo ningaxa asiqa a sibraarka iyo weelasha biyaha lagu shubto iyo caanay wixii la mid a ah. wa adfiuu gembiya ama hambooriya alinaa weelka wa adfiuu bakhtiya almasaabiixa faynuusaha iyo waxyaabaha la shito iska bakhtiya baab damu sibyaani cinda fawrat alcishaa caruurta in la celiyo damu sibyan caruurta in la ururiyo guriga lagu celiyo cinda fawrati alcishaai caweerta hore fawra ama fawca waxaa tidhahdaba waa caweerta hore marka qorax saa u dhacdaba maqhribki aasku markuu qoraxdu dhacdaba caweerta hore carurta loo kaadiyo ilaa cishiin la gaarahaya hal geesa soo bixin jin iyo balaaya markaa biibaysa oo shaqaysanaysa xilliga cirguuta khatar wey xadaanaa <clears throat> yani fawrat alcishaa awal cishaa baa loo jeeda maqhribka horaantiisa xadaanaa caarim maxamed ibnu fadl saduusi qaala xadaanaa xamaad ibnu salma xadaanaa xabiib almucalim xuseen walaalkii wey can caطاء ibn abi rabaxin can jaabirin can nabiy qaal kufuu sibyaanakum caruurtiina reebo celiya xataa tadhaba ilaa ay tagto dhammaato faxmat اlcishaai cishaha qoraxdiisa ee dhimbishiisa waa maxay dhimbil buu cishuhu leey bimacnaa maqhribka guduudka cawaarti la ka dhammaanayso dhimbishu qoraxdu dhimbishu ama dhuxushu waa gududanta soo ma cisho markay qoraxdu dhacdaa maqhribkana waa gudunta cawarta markay dhammaato cisho la galo xilligaasu carku waa yahay aw xataa tadhaba fawrat اlcishaai cishaha yani caweerta horaanteeda ilaa ay tagto saacatun wey xilligaa nabigu uu diidan yahay ee lagaa reebay fawrat lcisha ama faxmat lcisha lagu leeyahay tahubu shayaaطiin shayaadintu ay qulqusho shayaadinta xilligaa dhabta jinka wey jinka laga hadlaya jinka xilligaa shaqaysto yaaca oo insiga soo dhex gala sidaa darteed xataa dadka xanuunsanya xanuunahan jinka qaba laga bilaabo koo tobanka galabnimo ama shanta galabnimo wa lo taqaanaan xilliga b b c la dhegeysto ilaa habeenka niskiisa hore w xanuunka xilligaas ugu daran yahay dadku xilligu jin ku la maray caruurta ay jinku maraan ama dabayluhu ku dhacaanna xilligaas wey waa xilli khatara nabigu marku xilligaas kaga leex caruurta halla xanimo dadka waaweynay xirsi xidhanhaye wardinhaya mooyeen caruurta yarkee daalumahee qolqolayse hadaaqaysa halla celiyo si kastaa nabigu kuula tali waxna kugu sheegay dadka dadka waa la karay baabu taxriish bayna albahaa'imi bahaaimta mayeedhaanka in la isku diro digaagta in laisku diro wananka in laisku diro awrta in laisku diro ayib in laisku hega eygi in lasku diro xayawaanka in laisku diro lama rabo iska badaa dadkii xayawaankii ilaahay bahaaimtii baan la ogola in laisku diro isdilaal lama ogol haddana lacagaa lagu kala qaataan musaabaqaa la qaban lagu dagaalamo waaba lasbeeriba munaakamaa bilaabanoo kow nin baaba lala dhigiba iska badaa adugu bahaa'ima dadkii baa laslaynaya aduu kharnimin baad joogtaan xadaثna mkhlد ibn malik ibn jaabir ثiqة imaam qaala xadaثna hishaam ibn اqاsim abunadr ثiqة imaam can abi jacfar الraazi saduuqun sayi اxafdi ciisa bnu mahaan baa loo yaqana magaciisa can leyth ibn abi sulaym asagoo min ضaciifa weeye can mujaahid ibn jabrin lakiin aarku duruq fara badan buu leehy can ibni cumara anahu ibni cumar keriha wuxuu koonsaday wاlkaraahatu cinda الsalaf hiya tacriib weligaa kuu gaban anahu kariha ummadda wuxuu koonsaday ibni cumar an yuxarasha in laisku diro laisku caraabiyo bayna albahaa'imi waxyaabaha amaalaay caqilka ah baab nubaaxi اlkilaab wa nahiiqi اlximaar waa xaaraan wey in muslimiinta laisku diro in basharka laisku diro in xayawaanka laisku diro waxo dhan xaaraan wey nusuus marfuuca weliba ku timid ayib xadiidka waa mawquuf asag wey baabu nubaaxi اlkalbi eyga dhawaaqiisu u baab yahay iyo wahwahdiisa iyo nahiiqi اlximaar ximaar dameerka qayladiisa maxaa ku jira masaa'ila waxaa ku jira xadaثana cabdullah bn salx katib illeyt qaala xadaثani leyt ibnu sacdin xadaثanii khaalid ibnu yaziid ثiqaة imaam can saciid ibn abi hilaal ثiqaة ila anahu اkhtalطa fi akhiri cumrih can saciid ibni ziyaadin alansaari daciif can jaabir bn cabdilaah can nabiy lakiin xadiiku duruq buu leeyahay iyo shawaahid wa biha yaix can nabiyi qaal aqiluu nabigu yareeya buuhi alkhuruuja bixitaanka iyo socodka yareeya bacda huduu'in markay cagtu xasisho oo la kala seexdo oo dhaqdhaqaaqii waxa socona u yaraado idinkuna ha bixina way yaqaanaan sawaaxilgu maxay ku leeyihin kenyantigu saa unbaaya saacunbaay yaan la soconin lama ogolo xilliga ayada ah waxiduu dhawi ka hadlay salawatullah waslamu calayh laakiin iyagu xilligay doonaan ba iska kaleeyahay saacunbaay wey saddex saac iska ka qabso war saacunbaaya mehe ayib almuhim xilliga ay cagtu digtay la seexday socodka ha la fa ina lilaahi ilaahay waxaa u sugan dawaabba waxyaaba tukubo xamaartaa ama socda oo yabihuuna ilahay marka uu faafiyo uu sii daayo ayib xilligaasay faafaan oy socdaan oy soo baxaan xayawaan waxaa jira maantula geedaha saaraan oon soo degaynin markuu aasku mado yuu soo degi shimbiran maalinka duulin baa jirto habeenka dooli fidmeerta baasha u taqaanaa kibileyd md taqaanaa kibiley bay yidhahdeen baasha habeenka base duushaa guumaysto kale baasha indhaha babuuran maalinko dhan geed bay saaran ma duusho in wax cadhiya mooye meesha habeenka waa dooli ciyogaasna waa saas maalinka ma dhaqaaqo inta badan habeenka buu shaqaysan intaasoo xayawaan oo halaaq ayaa habeenka shaqaysata ayib baashan kashiidada maalinka ma socoto tan loo yaqaano maxaa kuli calabanjarka ama xidig dhulka la yidhaahdo maalinka ma socoto waxaas waxyaaba baan maalinka socon habeenkiibay kulli wada xamaaranaya o shaqaysanaya idan markayna isku dhicin wey lasgoongeyna halkaa leexdo ayib waa laba labay kale yihin ciyowga iyo gumaystu labay kale yihin candaliib baa la baashan ciyo waa candilib baa luqa alcarabi loo yaqaana ama gumaysta buuma la yahada way kala duwanta labada nooc bay kala yihiin islamana ekaba ciyo waa ka yaryahay gumaysta gumaysta baal weyn wey faina lilahi ilahay waxaa u sugna dawaaba yabuhuna uu faafiyo sii daayo faman sabica ninkii maqla habeenkii nubaaxa alkalbi eyga dhawaaqiisa waa wahdaysa aw nuhaaq alximaar ee ximaarin dameer qayladii falyastacid biاllahi min ashayطaan الrajiim mar badaad ey wahwaalinaya maqasho habeenkii ama dameer dhawaaqaya qaaqlaynaya acuudu billahi min ashayطaan arajiim shaytanka iska nar fainahum kuwan ayaga ah yarawna waxay arkaan maa laa tarown waxaydan u jeedin bay arkaan ayib shaydaanay balaaya arkaan wey iyo jin iyo wax la garan waayo iyo tuug iyo wax la garan waayo marka shaydanka iska nar yarxamuk allah xadaثna أحmed ibn khaalid ibn muسى saduq xadaثna mxamed bn isxaaq bn yasaar صاxib الmagازي ثiqaة imaam إla أnahu yudlis lakin صaraxa bالتaxdiiث cinda abi yaclى wbni xibaan can muxamed ibn ibrahim ibn اlxاariث الtaymi maxamed ibrahim ataymi ninka loo yaqaano wey taabiciga jailka can caطاء bn yasaari can jaabir bn cabdالlah can الnabiy qaal ida samictum nubaxa اlkilaabi muslimiin haddaad maqashaan eyga dhawaaqiisa iyo wahwahdiisa aw nihaaq aw nuhaaqa alxamiiri dameeraha qayladooda aad maqashaan min alleyli yani fi leyl habeenka xaggiisa maalinkii ma ah habeenkii baa laga hadlaya fatacawaduu billahi ilaahay magan gala ilahay ka magangala sharkood fa inahum ayagu yarawna waxay u jeedaanoo indhaha saarayan maa la tarawn bimacnaa ma aha waa idinka arag dheeryihiinoo habeenkii wax gooyay arkaan waa macquul lakin hadda macnaha loo jeed waxaa weeye shaydaan iyo jini waxbay arkaan markaasay dhawaaqahayaan wa ajiifuu celiya bimacnaa akhliquu weeye alabwaaba albaabahan iska soo celiya iska riixa wadkuru isma allahi calayha magaca ilahin u qabto markaad xidhaysaa albaabka xidhaysa bismillahi dheh ganjeelaha weyn iyo malaangad markaa xidhayso bismillahi ku qatar tuugna kuu geli maayo insha allahu tacaala balaayana arki mayse faina shaydaana shaydaanku laa yaftaxu ma furo baaban albaab ujiifa la celiyey oo dukira loo qabtay ism اllahi calayh dukira ism ilahay magaciisa loo qabtoo la qataaray shayaan soo dhaqaajin maayo hadduu shaydaan dhaqaajin karin insina ma dhaqaajin karo insha allahu tacaala waqatuu daboola aljaraara ashumada ashumada biyuhu idinku jiraanna iska daboola jamcu jara awkiu xida ama ningaxa alqiraba sibraarada sibraarka biyaha idinku jiraan iyo weelasha biyahan afka laga xidho ama hala ningaxo ama la daboolo waadkiu gembiya alaaniyata weelashana gembiya ayb xadaanaa cabdulahi bnu salix katib ileyth wa cabdulahi bnu yuusuf atiniisi qaala xadaana leyt bnu sacdin xadaanii yaziid ibn اlhaad ninka haddaynu soo marina ثقة kaثير الxadيث الإmام عن cمر بن علي بن xuسaين waa صaدوq ninka asaga ah عن النبي laysa lahu صحبة waa taaبعي عن النبي marka xadيثku waa mursل xadيثku mursل wey laakiin أxاadiث horaa ku filan عن النبي صلى اه عليه وسلم buu wax ka warinaya xadيثka haddo kale warinaya قاaل بن الhاadi wuxuu mar labaad yidhi وxadثnii شhرحبيل بن الhاadi markuu xadيث ka warinaya عن cمر بن علي haddana wuxuu ka warinaya mar labaad shuraxbiil ibnu sacad ibnu cubaada buu ka warinaya ninka waa daciif shuraxbiil almadani laakiin waa israacay asaga iyo cumar baa ismutaabiciyey can jaabirin anahu samica min rasuuli اlaahi rasulka ka maqan jaabir yaquul asagoo le aqilu اlkhuruuja bixitaanka yaray iyo socodka bacda huduu'in markay cagtu xasisho shabaqdu ay yaraato faina lilaahi khalqan ilaahay un buu leeyahay yabuhum fii tilka saaca wey uu markaa ilahay faafiyu sii daayo faidaa samictum nubaaxa alkilaabi aw nuhaaqa alxamiiri nuunka ma hayaa muse hoos dhigaya nihaaq muse nuhaaq nihaaq buu leey miya laakiin ka hore waa in la godo way nubaaxa soo maa nubaax waa in la godo may ka hore nubaaxaan rabaa nubaaxa ma godan yahay mise hoos dhigan yahay war dhammada wey labadu idin goday labadu waa bannaan tahay ayb faidaa samictum nubaaxa alkilaabi aw nuhaaqa alxamiiri faاstaciiduu biاllahi min الshayطaan dameerku wuxuu arkaa yeygu xilliga habeenka markay dhawaaqaan shaydaan iyo jin bay u jeedaan meesha diiqu ama digaagtu habeenka hadday maalinka dhawaaqo nabigu u yihi mala'ig ba aragtaa ilahay barya agtaada hadduu diiq dhawaaqay qiiqiiq yidhaahdo ilahay bari subxana wa tacaala leanno malag baa meelaha ka dhow aamiin buu kuu dhihi ducuu malag aamiini jirina in la aqbalo waa warkeed waa cadyahay amaa dameerka iyo eygu shaydaan bay ka agdhow yihiine shaydaanka iska naarwood ayb maxaa yeelay insigu hayaain buu yahay sooma hayaain insi waljinni yuuxii bacdhum ilaa bacdin zuhruf alqowli quruura ayib insigu wuxuu leeyahay hayaaiin jinkuna waxay leeyihin hayaaiin bahaa'imtuna hayaaiin bay leeyihin alkalbu اlaswadu shayطaan saddexda noocba shayaan baa ku jira iyo qaybo shaydaanka aragtoo la shaqaysa baab idaa samica diyaka addiyaka markaad maqasho diiq dhawaaqaya maxaad samayn jamcu diika wey xadaثna cabdالlahi bn صالح katib الleyث qaala xadaثnii leyث bn sacdi xadaثnii jacfar bn رabيcaةa bn shurxbiil bn xasنة ثiqaة imaam waana waxiid bhada tarjama jacfar bn رabيca fii kutub sita keligii wey can cabdiرaحmaan bn hurmز alأcrج can abi hurayrata can rasuل اlahi qaal ida samictum haddaad maqashaan muslimiina siyaaxa addiyaka min alleyl diiqa dhawaaqooda habeenka haddaad maqashaan fainahaa diyaqu ra'ad malakan malag bay arkaan habeenkii malag bay arkaan fasal اllaha ilaahay weydiista min fadli fadligiis waxaa loo weydiisa ilah loo baryahayaa malagga kuu dhow ee markaa diiqu u arka aad ag taagan tahay baa ilaahay aamiin ku dhahay ilan malaa'igtu muslimiinta waa caawisaa khayrkooday jeceshahay markaa tira ilah ii dhaaf aamiin ba kuu lehay marka malag hadduu aamiin ku dhahan waa laga aqbalhayaa nabigu wuxuu ley xilligaa ducada la fiirso waidaa samictum haddaad maqasheen nuhaaqa alxamiiri aw nihaaqa alxamiiri min alleyl dameerka dhawaaqiisa iyo qayladiisa iyo qaaqdiisa habeenka hadaad maqasho fa inahaa iyadu ra'ad waxay aragtaa shaydaan bay aragtaa fatacawaduu biاllahi min ashayطaan shaydanka ilah kaa manga sharkiisa baabu laa tasubu alburguuha injirboodada yaan lacayn buu baab yahay injirboodada baasha u taqaanaan yaan la caayay hadday ku qaninto naclaha kugu dhacayaan la dhihi xadaثna mxamed bn bashaar bundar sheekh اljamaca abu bakr qaala xadaثna safwan ibn ciisa zuhri iqaة imaam waana keligii tarjamada asaguna safwan ibn ciisa laysa fi اlkutub sittati ila hu qaala wuxuu uri sheekhu waa safwan ibn ciisa aلzuhri waa iqaة saduq abu maxamed albasri xadaثna suwayd ibn ibrahim abu xaatim saduq lahu aklaad xoogo gafyar buu leeyahay lakin waa nin saduq fii nafsihi can qataada bni dacamata saduusi can anas bni malikin qaal ana rajula ninba lacana oo habaaray ama caayay burquusan injirboodo cinda nabiy nabi xaatiisu ku caayay faqaala nabigu wuxuu laa talcanhu ha habaari ha lacnadin fainahu injirboodadu ayqada nabiyan buu kiciye ama toosiyey min alambiyaai lisala nabi ambiyada ilahay ka mida hore oo salaaduu ka tegey gaadhabi maalin salaad u toosiyey ama salaaduu u toosiyey tahajud qiyaamuleil idan marka ambiyadu caawiye yaan la caaye war injirboodo la dayn maaye meeshaan akribina xadiidku waa aciif wey xadiidkan waa aciif bal wuxuu leeyahay cuqayli laa yasixu fi lbaraakiisi cala nabiyi shay injirboodda ammaanteed ah iyo caydeed iyo deynteed ama dilkeed wax nabi maxamed ka sugan ma jiraan ayib baashaa laska buufiya laska dilo yaan la gubin laakiin ayib baab lqaa'ila wuxuu baab yahay qaynuushigii inaad maanta indhaha soo taagto oodan mar raba qaynuunshanin lama ogolo haddii aad duruuf ay ku saamaxayso inaad xoogu indhaha yar guduusata la rabaa doorkii intaan duurka la gaahin ama duurka dabadiiba xadaana cabdاllaahi ibn muxamed almusnadi qaala xadaana hishaam ibn yuusuf asancaani abu cabdiraxmaan alqaadi cabdulahi bn muxamed ma abubakr bn abi mise waa musnadi musnadii iska dheh lannu asaga caan ku ah riwaaya an hishaam ibn yuusuf midda kale khaasatan waxaynu soo baranay bukhaari markuu abubakr wax ka warinhaya ibn abi wuu caddeeyaa laakiin ninka kale marku ka warinhayo cabdullahi maxamed buu kaga taga ayb qaala ahbarana macmar bn rashid abu curwat alyamani can saciid bn cabdiraxmaan ibn jaxshin laysa bihi baas saduuq can saa'ib ibn yaziid can cumara saib ibn yaziid waa nin iqa wey can cumara qaala cumar wuxuu yidhi rubamaa qacada calaa baabi ibni mascuudin rijaal min quraysh rubama waxaa laga yaabaa qacada inuu fadhiisto calaa baabi ibni mascuud albaabkii inay fadhiistaan rijaalu min quraysh rag badan oo reer qureysheed ah fa idaa faaa alfayu markuu hoosku soo laabto soo noqdo hooskii socday ee dheeraa ee hooskii arooryaadka ahaa markuu intuu soo laabto baaba oo xagga galbeed u baxo qaala wuxuu dhihi jiray quumu istaaga istaago ordaya seexda wey kaca seexda oo na guusada famaa baqya wixii hadhay fawa lishayaan hooskii intiisa kale hadhay shaydaan baa iskale xilliga mar hadii lagaa orday indhaguus seexdaa shaydaankaa seexay uma laa yamuru muuse mari jirin cabdullaahi calaa axadin ruux fadhiya meesha ayada ah ilaa aqaamahu istaajin jiray kicin jiray soo yar aad soo kacdo oo tukato waa fiicanta dad awoodi weydo markaad qadayso xoogoo ee duhurka la tukado kadib yar seexo casarka adoo si u tukato fahmo badan bay leedahay iyo caafimaad badan habeenkan waxay kugu kaalmanaysa qiyaamuleylka way kugu kaalmanaysa laakiin haddaad saa waagu bariisaa usoo jeeday ee qorax kugu dhacdo cishaa ku tukato oo haddana saxad inaad talaan subaxdi alla ugu soo kacaysa fajarkaad yaa alla ugu soo waa la ogyahay wey ayib allaahuma inaad adugu nin khatar oo xaalkiisu bannaanka yahay hawsha hawl culus wey lanna waa daashay waad lafa jabtay waxaad u baahan tahay saacado badan inaad jibto baad u baahan tahay hurdada marka qaylolada way anfacdaa caafimaadkana aad bay ugu fiican tahay hal sac baa kugu filan ma sac baa kugu filan qaala wuxuu ihi raawigii uma bayna huwa kadalika uma intaa kadib baynamaa xilli huwa ibnu mascuud kadalika sidaa uu ku sugan yahay id qiila waxaa lagu yidhi saasu dhaqan bu ulahaa wey ninkii xilligaa waarka sugoo meesha taagu kicin jiray id qiila waxaa lagu yidhi haadaa ninkan kada waxaa weeye mawlaa bani lxasxaas reer bani lxasxaas nimanka la odhan jiray nin ay xoreeyeen oo addoon ahaa baa meeshan taagan baa la yidhi yaquulu shicra gabaygu yidhahda wuu gabyaa nin gabyaa meesha taagan ba cabdulahi fadacaahu ninkii buu u yeedhay faqaala wuxuu ku yidhi cabdulahi ninkii kayfa qulta seed u gabaydaa gabayahani maxaa ka mida see tii maxaa tii ka siidaa ninkaan wuxuu ahaa nin loo jeeda suxayn nin adoon ahaa oo nuubi ah oo acjami ah laakiin gabyaa oo maطbuuc calayhi waa cajami waa nuubi waa adoon laakiin idhihi maayo saacadu doonu gabyahaya istaagina maayo soo xidhmi maayo wax mucjizu ah waxba kama dhexayso wax ka dhexaysa ma jiraan lumada xakiim baabkiisa intuu qur-aan ka sheegay nabigu ka sheegay ku ekayso waxay wadaaduhu tiriyaan faraha ka qaad tacaala wuxuu idhi waxaan idhi waddacii sulayma intajahaztu haaziyan kafa shaybu walislaamu lilmari naahiya baan idhi buuri gabayahan tiri waxaa ka mid ah nin awgaaba baran bu aha waliba gabaygiisu xigmad badan leeh aad loo jecel waxaan ku idhi waddec sagooti sulayma yaa sulayma in tajahaztu haddii aan diyaargaroobo xaala kwnii haaziya anuu duulahay haddaan diyaargaroobo isagooti oo kaalme kabankaabi bargantaal isu taagnanin wabibacdi nusakh in tajahaztu haadiyan ba bacda nusakh qorayaan haddaan kallaho haddaan kallayo caw kafa shaybu ciradaa ku filan iyo walislaamu islaamkaa ku filan naahiyan lilmar'i ruuxa muslimka ah cirada ka soo baxday ugu filan in uu ku waana qaato awalam nucamirkum ma ytadakru fiihi man tadakar wjaءakum الnadiir الnadiir waxaa lagu fasiray cinda bacdi ahli asalaf ashay ama rasuulka ama qur-aanka ayb ciradu waa waacid kugu filan inaad ku cibro qaato intaasaad soo degdegleeda ordaysay dhabannahadii baa caddaaday tinkii baa ku caddaaday inaad xishooto waa arrin loo baahan yahay ayib iyo walislaamu naahiyan reebid iyo nahyi iyo waacid waxaa ugu filan ruuxa muslimka cirada iyo islaamka muxuu marka abdillah mascuud xasbuka intaasaa kugu filan joojiya waxa laga yaba inaad raacdee inta waa in fiican buur halkaa dhaafi sadaqta sadaq run baad sheegtay xasan alisnaad halkaasay ku jirta cumar baa gabaygiisa jeclaa oo xataa gabay uu leeyay nabi maxamed baa mararka qaarkood tamatula ninkan nuubiga ee suxaym loo yaqaan hada billahi atawfiiq